way ka qaxeen markay qaxeen daaro la saaray u a c baa isku soo noqotay ayagii baa isqaxiyey oo qoys kasta hadduu ka dhistay meeluu degaan ahaan u lahay guryu ka dhist u ka qaxay abgaal meeshaysan lahayn wax ka dhisteen waa laga qaxiyey xawaalla waa laga qaxiyey murasada waa laga qaxiyey goofafkii baa lagu ka urursaday nin walba godkiisiiba dib u galay nafsu shay wey bilmunaasaba kenya way foolanaysaa hadda ka horna mar baa idinku idhi waagi doorashadana waa idiin sheegay waddankan waa la kacshay shacabkii deganaa ee iska bufsadada ahaa cadaawad baa lagu beeray ajnabi nacayb iyo qaxooti la dirir iyo sawragos la dirir iyo islaam nacayb baa laga buuxiyey maraykan iyo etoobiya iyo gaalaa qasays iyo kanaa-is waxaa hanti aada leedihiin gobollaha muslimiintu ay degta gashada bambaasiya gaarisa iyo midheera iyo wajira dhulka ay soomaalidu degtay iyo muxuu ahaay isheeg siyelow iyo dhulka ay soomaalidu degto ama muslimiintu u badan yihiin ay ayagu gaaladu aqaliya ku tahay wixii maala hanti a gashada meelaha hadda aada joogtaan nin ganacsi yar u yimid oo xafiis uga furan yahay mooye yaan laysku hadlayn waddankan waa ruuxanaya waa la qasahayaa sidana kusii jiri maayo gaalana amniga yaraa kenya ku noolayd diidan iyo muslimiinta nabadda ku nool iyo ganacsiga ka socda iyo islaamkan soo tarmahaye kubcaye socda baa la diidan yahay gaalaa waxaan qasaysa afrikaankii meeshan degaana iska garan waaye xaali wuxuu noqona allah garan haya hantidii idinku aada lahaydeen waddankiina gashateen baad markaad isbaabi'iseen hee baad kala dhacdeen oo ka kala qaxdeen nin cadow ah oo diini aysan kuu qabanaynin oon dhaqan isku dhaqan ahayn inaad hadda sii dhex gasho ood hawoodkiisiiba sii degto ood sii fogaato soo kama daro waxay ila tahay inaad is ururisaan intay goori goor tahay inaad is ururisaan hantidiina iyo maalkiina wixii aad waddan islaam iyo waddanka kaleo carabeed geysanaysaanna geysataan wixii aan carab lala aadaynin iyo islaamkana aad waddankiina ku ceshataan haddii la awoodi waayo gobolaha aada u badan tihiin muslimiintu ay leeyihiin gashada laakiin qaabka ad u dhaqmaysa si idinku waddanka qabsaday aad socotaan aad yaacaysaan meel kastaba buush ka taagaysaan inay sidaan wax ku socon fili maayo waayah waayah inaad leedihiin in kale way iska way caddaan doonta ayib meel aan gurmad kaaga imanaynin oo xataa baabuur aad ku caratay meel isku gaadhsiinay waa halis wey haddii hadda gaaris laga qaxo ama bambaas laga qaxo soomaaliya qarkaada ah orod baad ku geli kartaa hawdkaas inta dhex ama adaaba seero xidhanayo lagu soo geli karab adaaba ka awood badan annaga dawladun baa naga adagaya shaca ka shacabka shacab foodan lama geeni karo afrikaan oo dhan iska daaye yurub o dhan baan samaynaynaa iyo gaal o dhan ba waa samayn karnaa waa la ogaya warka waa la yaqaanaa buundadooda xiraataa kugu filataa tartiib idinku iscuna waxaa tusaale kugu filan waagan iyagoo isku dhaceed jalwi iyo eh, eh, kukuye maxaa kala gaadhay maxay isku sameeyeen ninku kuyaa ah wuxuu awoodi waayey meelay jalwa dagaamla inuu mara xataa kamaanaha laga baaday magaciisa la garan inu jalwey ama kukuye waa la gawracaya bangada lagu dilaayo kii jalwaha sidoo kale loo galay idinka marka oo soomaaliya oo maxamed iyo cali iyo cusmaan iyo cali idin qoran yahay oo wada san dhuban indhaha taagahay ee waxaad doonaysaan nimanka iyagoo iscunaysiya bahalkii inaad ku dhex faaftaan oo aada maal gashataan hawdadkoodii iyo tuulooyinkoodii aniga waxay la tahay hawsha inaan laga fiirsanin ganacsigii adduunyada marar badan bay ku indho tirtaa oo cawaaqibta soo socota aadan qiyaasi karin oo ushilinku kuu muuqanaya adduunyadu oo aysan kuu muuqanayna maslaxadda ummadda iyo waxa uu noqon doonayo adduunka qaabka u shaqaynayo <clears throat> waqad qaala nebi sal ly slam sharu maa fi lmari shuxun haalicun wa jubnun khaalic khulaaso kooban weeye sheekhu wuxuu yihi sharu maa fi rajul sharu maa fi lmari riwaayo kale fi rajul dumarka iyagu inay fuliy fuliy iska noqoto ama bakayl ay noqoto waa iska roontaaba dhibba ma laha hadday bakayl noqoto biilkaas isagay kugu xajinba moogta biilkeedaas isay carruurta kugu celceliyey reerkay bay si fiican kugu dhaqaalayn islaan labaad bayba ka guursanba ayba roonta hadday fulay noqotona aday baan kula dagaalamay markaa taa nabca udan leedahay ma maxaad leedahay bayba isku kaajo carruurtay dhaqan oo reerkay tabarta ku joogi hawsha hadda laga hadlahayo waa ninka ragga ah wey soomaalida waxay yidhahdaan eh, dhowr arrimood oo ragga ammaan ku ah dumarka waa ku ceeb hebla waa geesiyad dagaal kuu geli mayse ninkii un bay ku dishaa baa layihi haday geesiyad tahay cawool adag habeenkaas qabataan way kumbiraysa waa seexadoo iskala fidiyey darmuus biyo kulba dushaada ka imanhay toori bay ku gelinaysaa kow nairobi hadda ragna lagu laayo haweenkood u laayeen waad garanaysaa imisa nin murmuruxsan joogaa oo la murmuruxsan oo anagu naqaana aan ka warqabna xaalkooda markii heblo waa geesiyad baa la dumarna waa ku ceeb raggana waa ku ammaan wey ninka ragga inuu geesiya ammaan wey iyo wanaag iyo tolimo heblo waa deeqsiyad baa layidhi waa ku ceeb baa la dumar ragguna waa ku ammaan deeqsiyad hadday tahay inta yaree biilkii carruurta la isku celceli isgaadhsiiya bisha inta ka dhiman bay ku dhaafinaysa miskiin baa yimid oo boqol baan siiyey hebloon daraysa iska rafaasan marka kun baan u dhiibay hebel oon macrifo ahayn oo iska miskiin wadaad ahaayoo nin fiicana konton baan u tuuray biilkii shan iyo toban beriyadoon la gaadhin ba waa xilay eber wey carruurtu waa dab la-aan wey waxa loo sheegay lama arko xoolo keedo shaqaysataa bixin mayse wixii reerka ku dhaqlay bay bixinaysaa bay yidhahdeen waa musalaxii hore soomaaliyeed wey anugu ma dhihin la socda hadda ayb gabdho waxaa bixiyeen deeqsinimadu waa khuluc iyo waxaa weeye manqaba iyo fadiila meel kastaba ku fiican wey sida raajixa waa wax alla bixiy subxaana wa tacaala waa hariiza iyo karam iyo khuluq wanaagsan oo islaami ah meeshuu dego waa ku fiican yahay fi nnisaai wa fi rijaal geesnidu sidoo kale meel kasta waa ku fiican tahay laakiin waaqicooda bay soomaalia cabirahayaan waaqicii jiray bay ka hadlaayaan ayb heble way caqli badan tahay waxaa le caqligeeda dawlad ku dhisi mayse ninkeeday kula garami aday kugu dumin geed kaaga hadli mayso oo gar kuusoo goyn mayso oo dawlad ku maamuli mayso awoon bay kukala soo noqon waxaa isku ogeedeen baa damci inaad sirto darasada way kala noqon haddaan ku cadayn doon xagan ku madoobey xagan tartiib way kala degantah yaa maxaa tihi way ku garanaysaa kaartooyinkaadi iyo mashruucyahao dhan ma socon mahayaan waxaan ma ogtahay ma lagu wadaayo mashaariic kale lagu wadaayo xeeladaad xidhaba hadday ku fashiliso haddii ree ka dhaqmi mahayo inay xoogo iska dhegweyn tahay oo dabaal ma ogtahay boqol kiiba boqol looma baahno haweeney caqli badanoo xariifadana looma baahno maxaa loo baahan yahay in yaray carurteeda ku dhaqato ninkeeda siruhu dhigahayana aysan ku fahmin baa la doonahayaa adoo dhowrka argood sheegi jireen wayna ka soconne sharu maa fi lmari shuxun haadicun wajubnun khaalic sharu ma shay ka u shar badan u xun filmari ruux bini aadama wax laga helo waxa u khayr daran waxaa weeye uxun shuxun bakhaylnimo haalicunku siibaysa ama haalicunku warinaysa halcu waa jazac ruux bakhaylnimo markay ka badato isagoo dhan baama ku dhaaftaa kan ha bixinin wuu gergeriraya jazac iyo qoobgariir iyo sugnaansho la-aan ba ku gelin mukhligu zaa'idka ah nin suganoo ilaahay ku kalsooma ma tihid laa taiqu billaahi walaa biiimaanik walaa bilmaqaadiir abadan naftaa ku qaban qobgarir baa kugu dhici depression baa kugu dhici stress baa kugu dhici sokor baa kugu dhici waaga dambe dhiikar baa ku dhacad maqlaysa isbitaal buu yaalla faleen baa ku xidhan waxaaso dhan walbahaar yaro shilan ku qabtay wey xogo xoolaa dhaafay madaxi baa qarxad maqlaysa isbitaal buu yaalla ambalas ku orda marka shuxigu bukligu nafta waa iskaga jirta bani aadamku xoogu shuxiga waa ku jira laakiin shuxu hadduu xadkiisi dhaafo ama uu boqol boqol u noqdo ama boqol lixdan buu u gaadho adoo dhan wuxuu kaa qaadaya dadnimada kaa qaadaya jazac baa kugu dhici argagax baa kugu dhici maba sognidba iyo wajubnun fulaynimo khaalicun beerka kaa sibta adoo dhan ba waxaa tahay nin siibanba wadnaha kuguma jiraba ruuxu markuu geesiga yahay waa nin dhiran bateriyaa ku jira dhaqaaqi maayo waa isku kalsoon yahay inaan madaxiisa qaadano ku qaadan wey ninka marka waa khulica qalbuhu wa damiiruhu wa ja wa diqatuhu waa siiban yahay intaa wadnaha lala baxahaya wadnihii baa ruxan wadnaha fuglayn ayib sambabaha afuufma haya markuu ruuxu cabso sambaha intay afuufmaan bay halkaa imanayaan naqas o dhan baa kugu dhegi markaasuna neefsan sida orday marka aljubn wاlbklu waa khuluqaani damiimaan bal nabig waxaa ka inuu yii laa yajtamicu fii qalbi cabdi iimaanu wa ruux mu'mina qalbigiisa kuma kulmaan albukhl oo shuxga zaa'idka loo jeedo iyo iimaan dhaba kuma kulmaan iimaan kaamil oo qiimo badaniyo ma wada degaan meel idoo sheekh muxuu rabaa adduunyadu waxay ku dhisantaa alshajaacatu waasakha aw alnajdatu waalkaram ama waxaad tidhahdaa dhiiranaan iyo gacan furaan ninka geesiga ah la yidhi haaliban waa deeqsi deeqsuguna haaliban waa geesi ninka bakiilka haaliban waa fulay bakayl ayn ishiis muduc marina waa jiro oo dagaalama waa la helaya waa waa haalib baa laga hadlaa ibnuqayim baa ku sharxa masaa'ilkan iyo qaraa'istan iyo fadaaishan say isku laazima si kale kitabka miftax daari sacd ku sharxa ha laga muraajaceeyo xadiid saxiixa ah waa xadiidkani qaala tirmidiyu xadiidun saxiix axmed abu daawud ibn abi shayba iyo ibnu xibaan iyo bayhaqi iyo tilmo soo saara xadiid saxiixa ah wey kadalika qad yatruku linsaanu lcamala danan wuxuu sheek kasoo hadlahaya shay xaq oo waajib oo diini ah bay dadka qaarkood oga tagahayaan tawaruc kushee waxay ku sheegeen khayr doonid is ilaalin is ilaalina kama ahee waa fulaynimiya bakhaylnimaa sheekhu haysa buuri kadalika qad yatruku linsaanu alcamala danan mid yarba konton ama labaatan ama toban dollar oo qaaran oo bixin jiray markuu ku dhibanaaba nimanka ka qaadi dhi agoon baa meesha yaallay gabadh baa xanuunsan iyo wadaad baa muxuu luka lagu soo daaweeyey iyo nin baa xina lagu soo kontonkaasubaba naftu ku haysayba u bixin lahaa mar ayaa kaa reeb u lahaa isagoo marka bakhaylnimadu ay naftu u keentay baaba xoogo yar iyuu helay fidno wayaale wixii soomaliya ka socday horaanba waan ganayn mogta idinkun baa idin qaadi lahay wax inuusan banayn waa arkaayo anuu kontontan ba bixin maayo anoo taahaya abaase itiiftaan in laga sheegay anoo taahaya abaase itiiftay wakadalika qad yatruku اlinsaanu alcamala camalkii waajibkaa diinaya inuu ka tagaa laga yaaba mararka qaarkood dannan mala uu malaynhaya aw idhaaran asagoo muujisanhaya annahu waricun inuu warac yahay inuu xaaraan yar jeer iska dhigahaya wa inamaa huwa kibrun wa iraadatu lculuw sida waraca loogu khaldo bukhliga iyo jumliga loogu khaldo dadka qaarkiina kibrigii iyo isla weyninka bay diinta ku khaldaan sheekh mutami waa laba aflowe xaggana u haddii filga la galay bakaylkii ninka sanka taagay asna waa la galhaya wainamaa huwa waxa haya kibrin baa hayaba iyo wairaa'atu doonitaan lilculuwi sarrayn uu doonahayo sheekhu mar kale uu sharxi doonaa aayaddii tilka daaru laakhira najcalu liladiina laa yuriduuna culuwan fard walcaaqibatu lilmuttaqiin meel dambe ku sharxi doonaa afar buu dadka qaybin doonaa dadku waxaa weeyaan man yuriidu alculuwa walfasaada fi lard nin baa wuxuu doonaya adduunka asagoo inuu u sarreeyo wax kastana la qarbado la baabi'iyo ka fircawn fircawn kaana yufsid اlard wayurid اlculuwa shirki iyo kufri iyo gaalnimu adduun ku fasaadiyey wa maca dalika wuxuu rabay adduunka inuu sareeyo alaysa lii mulku misra wa hadihi tajri min taxti afalaa tubsiruun waa qayb wa man yuriidu اlculuwa man yuriidu اlifsaad walaa yuriidu اlculuwa ka safalat اlmujrimiin iyo mooryaanta oo kale yuriidu اlifsaada walaa yuriidu اlculuwa inuu asagu sareeyo oo magac yeesho oo dadka madaxa ka qabsada ma doonayo laakiin tuugnidu waa tuugto kale tuugta iyo kuwa habeen guryaha jabsada iyo kuwa waxada iyo kuwa noocaas maxay yihin magac iyo sharaf iyo ugaasnimo iyo saldano iyo dawlad midna ma doonhayaan maadaa yuriiduun waxay fasahaadiyaano guri la jabsado xoolo la dhaco wax khamra lagu cabo alifsaad waa nooc labaad wa hunaaka man yuriidu alculuwa walaa yuriidu alfasaad in xumaan adduun ka dhaca ma rabo diinka in lagu dhaqmuu rabaa in islaamku hagaaguu rabaa laakiin wuxuu rabaa islaamku wax kasta u noq asaga inuu ka dhex muuqdo sheekhnimo lamberko anaa maxay yihi hebel wax ma yaqaan jaahil wey kaas kaa muxuu aha maba waxba ma karaba kaas risaalo ma laqbayn karo hor soomaaliya wadaad waxaa jooga tuda heblaaye bala ka dhacday oo diinta yaqaano oo ilaahay mahadiyey kee wey kaas waagaan isku xirkayn dabiin buu ahaa waase laga yaabaa gadaasho inuu waxbawsado waa laga yaaba laga yaaba u isku difaacaya lakin hawsha inta hore wey hawsha waa inta hore yani ma doonayo khayr baa la sheegay deeq hebel baa wuxuu bixiyey xoolo badan oo muslimiinta u deeqay sadaqa kusux wey sadaqa kusux sadaqa barash hadduu barbaran haya meeqaana wax soo wadna hadduu baran haya kala qaad waayo reer xoolahay mooriyaantu dhaceen yuu hadda ka toobadkeen waa toobadkeen wey xoolihii muxuu ahaay ducabadeedku hadda sadaqayn khayr kastoo la sheego in lagu sheego wuu durhaya mana doonaya wax fasaad iyo xuma adunka noga dh lakin wuxuu rabaa inuu asagu u sareeyo deeq haday noqoto halgan cilmi madac lamber ko yuriid اlculuwa walaa yuriid اlifsaad wاlfasaad maxaa hadhay markaas man laa yuriidu culuwa walaa fasaada maba jira asagu hadda lama helo laakin huwa اlmaطlubu sharcan maba jiro waxaa nooga jeedaa waa naadir in la helo afartaa kooxood wey ilaahay wuxuu doonayaa daarta aakhirana iska leh man laa yuriidu culuwan walaa fasaadan wahum ninka caaqibada iska leh sarayn iyo magac sarena dooni maayo ummadda inuu sareeyo fasaadna dooni maayo saddexda kooxood oo kale ahlu naar wey alladii yuriidu culuwa walaa yuriidu fasaadan wاladii yuriidu اlculuwa wاlfasaad alladii yuriidu اlfasaada walaa yuriidu اlculuwa maxaa soo hadhay qaybta afraad keliya hum الnaajuun aayaduna intaasay ka hadashay tilka اdaaru اlaakhira najcaluha liladiina laa yuriiduuna culuwa culuwan fi اlardi walaa fasaada wاlcaaqibaةu lilmuttaqiin wahum ayaga wey saddex qaybood baa kaa baxay wadaadaha waxaa ku badan nooca wadaadaha la yihahdo waxaa ku badan alladii yuriidu اlculuwa walaa yuriidu اlfasaad magaca dacwada asagaa haya mashruuca asagaa waxeeyey hawshan ka socota isle oo dhan ee wanaagga ah ee diinta ah ee waxbarashada ah ee xijaabka ah ee ahlnimada islaamnimada ah anaa sabu ah wey haddaan lamama arkeen reehel oo dhan ba anaa diinku hayaba wax kastoo khayra inuu asagu sanka qabsadu rabaa laakiin inuu xumaadaan ma doonayo magacdoon wey saddexdaaba waa ka baxay sheekhu waanu gaari doona sagoo sharxa insha allahu tacaala idan ninka kibirka iyo isla weynanka ku khalda diintana ha laga qabto ninka fulaynimada iyo bakaylnimada diinta shaar u geliyana laga qabto intuba musiibo weeye wa qawl nabiyi sal slam inama alacmaalu bniyaati buushahu kalimatun jaamica wado istinaaiya nabim hadalka uu ku inama alacmaalu bniyaat waa kalima jaamica ay qaacida kuliya wey haddaad maqasho waa kalima jaamica waxa wa alqawaacid alkuliya ayib kalimatun jaamicatun ururisa weeye kaamila dhammaystiran meel kastay gelaysaa wey waxaad qabanaysaa alla dartii hagaa noqdo fa ina aniyata lilcamali karuuxi liljasad niyada iyo sidqigi iyo ikhlaasku niyada iyo mar ikhlaasku waa isgalaan marna waa kala tagaan haddii la idlaaqo waa isku jiraandhe fa ina aniyata lilcamali karuuxi liljasad niyada camalka gashay ikhlaaska iyo sidqiga iyo daacadnimadka ah camalka waxay u tahay sida ruuxda ay jirka u tahay naftu markay kaa baxdo qolof baatay male dogob cidlaad noqonaysaa geed meel yaalaad noqon intay kugu jirta naftuna nin dhaqaaqaya oo nacfil oo dur leh oo wax qabanaya oo baa tahay wailaa fakullu waaxidin mid kastoo min asaajidi lilaahi wاsaajidi lishamsi wاlqamari faqad wadaca jabhatahu cala ardi yani tafriiqa u fiirso iyo tamyiiska fiican acmaashu waxay ku kala tagaan nuxurka oo ah alruux wa ruuxu lacamaali hiya niyatu wasidqu walikhlaas niyada baa wax kala saaraysa ninka sanam u iyo ninka alle u isku ficil bay sameeyeen nin walba wejigiisii qiimaha badnaabuu dhulka dhigay cafara jabhatahu lakin hada lilahi wa hada lilqamari washams walfaariqu baynahuma waa maxay waa alqasdu walilaada wاniya ataqwa haahuna wain la hadsanayb fakulu waaxidin mid kastoo min asaajidi lilah ninka alla u sujuuday ah iyo wsaajidi lishams iyo wlqamar u sujuuday ah faqad wadaca wuxuu u dejiyey jabhatahu calaa ardi buu dejiyey fa suuratuhuma muuqaalkooda guud waaxidatu waa isku mid uma hada kan saajidka lilaahi weeye aqrabu اlkhalqi ila llahi tacaala aqrabu ma yakunu alcabdu min rabbi wahuwa saajid ayb wa hada midka saajidka lishamsi wاlqamar abcadu اlkhalqi can illahi subxaanaه wa tacala waa mushrik wey waa gaal midkan asagoo u sujuuday sanamka iyo daaquudka u sujuuday khalqiga ilahay midka ugu fog wey liannahu ashraka biاllah ninkan alla u sujuudayna taqaraba ila llahi subxaanaه wa tacaala wاlfaariqu baynahuma waa maxay min xayu albaain waa maxaan leenahay waa aniyat walqasd wاliraada halkaa markay maraysa hadday jahmiya kuusoo dhuumato caqaa'idkeeda khatar wey oo tiraada ninka sanam u sujuuda ama buuda u sujuuda ama dayax iyo qorax u sujuuda ama geed la caabudo u sujuuda ama sheekh la caabudo oo la barakayso u sujuuda haddaad tiraada waxaa leega niyadiisa waxaan dhahna sujuudda maxaad oga jeeday tajahamta wa asbaxta jahmiyan jalda laakiin haddaad tiraada daahirkaan xukumayna daahirka waa maxay suuratu muuqata waa suuraة الkfr washirki fahada kaafiru mushriku biاllahi اlcadiim hada hu لأna الأxkaama waa mabniyaة calى الظawaahir sheekhu wuxuu hadda ka hadlaya waa saraa'irta iyo bawaaطinta cinda allahi buu ka hadlayaa laakiin xukunka sharciga markaad qaaiseed qaadi tahay ama sheekh tahay mufti ah ama nin mujaahidoo munafida aata wax fulinayahay ninka sanam u sujuuda ama u sujuud mxua sheekh abubarkhadle u sujuuda ama sheekh nuur xuseen u sujuda madax liannahu ashraka wakafara billah ninka alla sujuudana baaldhoor baa u boqor liannahu waa mumin waxda lirabbi alcaalamiin hawshaa iska ilaali niyadu way fiicanta adag alla ola tegaysa nawaayaadka allihii yaqaanaad la aaday wey anigu waan ku dilhayaa maxaad ugu dili liannaka sajadta lisanami wa niyadu saafi wey allihii kala sifayngelin jira u tegaysaa la aad anu aakharaan kuu dirhayaa so ilahi kuma oga kuu diri oo kuu fudayn hawsha ayada warku waa sidaas wey waqad qaala tacala inuu jawaab bilahi towfiiq rab lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalihi wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo hor jirray qismiga amaanaadka qeybtii qeybinta maalka baa inoo dambeysay iyo qaabka loo maamulo ayuu sheeku usoo yaa u dambeeyay hadalkiisa iyo isagoo ka ka hadlay bakhaylnimada iyo fulinimada dhibka ay leedahay taasaa inoo dambeysay waqad qaala allahu caza wajal watawaasaw bilxaqi watawaasaw bisabr marka ilaahay subxaanahu watacaala dadka liibaanay een khasaarin uu ku tilmaamay dadka camalka wanaagsan la yimid bacda aliimaan kadib waxaa la daba dhigay <clears throat> watawaasaw bilxaqi xaqa isku dardaarmay oo ummadda xaqa ugu yeedhay atawaasi bilxaq marka hore horta waa inaad barata haddee shayga xaqa ah bacdamaa aada baratay ummadda waa inaad ugu yeedho watawaasaw isuna dardaarmo isku caraabiyey bisabri dulqaad iyo sabr iyo gegsi dacwo iyo markaad mashruuc u istaagto diini ah iyo khayr aad u istaagto dhib badan baad la kulmi waa lagu imtixaani mucaarad badan baa la kulmaysaa iyo jabahaad fara badan baa kugu furmi dacayaad weerar af iyo adin wax lagu reeban lama arko marka hadday sidaa tahay waa in sabarka la ogaada wey watawaasaw bisabri watawaasaw bilmarxama uma kana min aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati watawaasaw bisabr watawaasaw isku dardaarmeen bilmarxama ay taraaxum fii maa baynahum sabarkay isku dardaarmeen waana isku caraabiyeen waa ku dhaqmeen inay isu naxariistaanna waa isu dardaarmeen saa darteed asalafu saalix iyo dadka ahlu waxaa lagu yaqaanaa xaqa iyo diinta inay bartaan ay ogaadaan khalqigana ay u naxariistaan yacrifuuna alxaqa wayarxamuuna alkhalqa buu sheekhu yidhahdaa muwaasafaadka lagu garto ninkan inuu nin qiimo badan yahay ama dariiqii muslimiintii fiicnaad uu hayo waxaa weeye kow macrifatu lxaq iyo waraxmat اlkhalq uunka iyo khalqiga oo inuu naxariisto inta naxariis mudan cilmiga iyo xaqana uu barto labadaas <clears throat> ma kala hadhaan wa fi lahari ahar waxaa ku sugan xadis marfuuca wey saxiixa welibe afdal اliimaani الsamaaxatu wالsabr saxaabi baa u yimi nabig nabi maxamed waxaad ii sheegtaa axabu اlacmaali ilى اllahi subxaanahu wa markaasuu nabig wuxuu ku yihi waa iimaanu biاllahi wa tasdiiqu bikitaabi wa jihaadu fi sabiilih ilaahay oo la rumeeyo kitaabkiisa oo la rumeeyo wadadiisaoo lagu halgama wey wuxuu ya rasuul allahi uriidu ahwana min dalik saddexdaa qodob ee culculus wax ka fudud baan rabaa buuri ayib hawsha waa culus tahay nabig wuxuu hi asabru wasamaaxa asabru wasamaaxa ayib haddana wuu sii waday wuu sii waday nabig wuxuu hi ilahay wuxuu kuu xukumay ha ku tuhmine wixaad la iman karto la imo marka <clears throat> weliba dhow saxaabi uu ka wariya axmed waana xadiis sugan weeye falaa tatimu dhammaystirmi mayso ricaayatu lkhalqi khalqiga in la ilaaliyo o la daryeelo oo la dhowro la raaco iyo wa siyaasatuhum in la maamulo ilaa biljuudi aladii huwa alcataa deeq baa lagu maamuli karaa uunka iyo bani aadamku haddaan wax la bixin oon wax loo dhiibin lama xaslan karo lamana maamuli karo waxaa kaloo laga maarmaanoon la-aantii aysan suuro gelin adduunya inay hirgasho ama ay istaagto wاnnajdatu allatii hiya shajaaca najdadu asalkeedu waa gurmad iyo badbaadin baa loo isticmaalaa laakiin gurmad iyo deg deg waxaa laga helaa ninka cawl adag baa laga helaa ayib idan shajaaco iyo asakhaa labadaas qodob bay ku taagan tahay adduunka maamulkiisa iyo diinka islaamkaba wuxuu nabiga ku tilmaamay alsamaaxatu wasabr alsamaaxa hiya asakhaau walcataa wasabru hiya najdatu waxaa weeyaan washajaaca bal laa yaslixu diinu wddunya ila bidalik diinta iyo diinkuba ku hagaagi mahay ilaa geesinimo iyo waxbixin la helo mooyaan gacan furan ayib iyo geesinimaa loo baahan yahay walihaada kaana man lam yuqim bihima salabahu llahu subxaanahu wataala man lam yaqum bihima salabahu llahu almra wanaqalahu ilaa hayrihi sidaa darteed bu hawshu waxay noqotay icaadat llahi subxaanahu wa tacaala sida lagu bartay man lam yaqum bihima ninkan ku istaaga ayaga ee labadaa rugni aan ku istaagan alsakhaa alcatiya waljuud oo meel ah iyo muxuu ahaaye alsabr washajaaca wanajdatu oo meel ah salabahu llahu almra talada iyo dowladdu rabbi ka qaadaa waa lagu duminba wa naqalahu ilaahay maamulka wuxuu u raraa ilaa hayrihi meel kale u rarahaya haddii lagaa waayo waxbixin iyo gargaar iyo geesinimo iyo shajaaca lagaa waayo ilaahay maamulka iyo talada iyo saldanada waa kaa wareejin ummad kale lagu shubahayaa kamaa qaala tacaalaa yaa ayuha aladiina aamanuu maa lakum maxaa idin helayo idaa qiila lakum infuruu fii sabiili illaahi jidka ilaahay u bax oo jihaado halgamo duula marka la yidhaahdo ithaaqaltum aada iskugu dhajinaysaan ila alardi dhulka ithaaqaltum ay tathaaqaltum oo bimacnaa tabaata'tum ah weeyaan kelimadu asalkeeda waxay ayd baa la yidhahdaa tathaaqaltum bay ahayd tathaaqaltum bay ahayd ayib markaasaa ta'dii lagu idqaamay markii tad tad lagu qaamt ree way reebantay shay reebanna haddee laguma hadli karo ayib markaasaa hamsatulwasl horey laga soo geliyey ihaaqaltum saasay ku noqotay marka hadda ta'dan shidan ta baa ku shidan oo ku idqaaman oo tafaaqaltum bay kelimadu ahayd asalkeedii marka tasriifka la firiyo muxuu ahayy carabiga la eego sidaas wey tataaqaltum bimacnaa maa lakum mutahaaqiliin wey fii maxalli hadda xaal bay taala tataaqaltum ayib maa lakum maxaa helo tasaaqaltum aada u tihiin way mutasaaqiliina can اljihaad wa can الnafiir wa can اlkhuruuji ilى sabil اlahi subxaana wa tacaala wamaca dalika waxaa la dhansiiyey yidhahdaan wadaaduhu eh, tasaaqaltum ama ihaaqaltum waxaa la dhansiiye macnihii almayl saa darteed baa ilaa loogu gudbiyey haddii macnihii asalkaahee saaqala ay noqon lahayd canbar iyaa daba dhici lahayd ayib laakiin maadaama hadda ilaa la daba dhigay macno waxay cabsan tahay eh, bimacna almayl ah isaaqaltu aad ugu iilateen way ilal ardi dhulka iskugu dhejinaysaan ruuxa kac maka la yidhaahdo inuu hundadaa laga doonhaya hadduu marka dhulka isku nabo xagga dhulka nin aaday hoobtay wey marka mayl baa ku jira araditum waxaad ku qanacdeen bilxayaati dunyaa min alaakhira badel alaakhira noloshan dhow miyaad ku qanacdeen ood aakhira kaga qanacdeen famaa mataacu lxayaati dunya fi alaakhira ay fii janbi alaakhira ilan fiida macaanideeda kama fi tafsiil wamugni labiib muqaayasay noqota mararka qaarkood inkastoo macnaha inta badan aan la sheegin haddana macaaniday faaidaysa fi waxaa kamid ah almuqaayasa laba shay marka las bar dhigahayo ay <clears throat> marka loo fiiriyo marka nolosha iyo bedbedhka iyo raaxada adduunka loo ego aakhira waxaa jira famaa mataacu lxayaaة dunya fi laakhira ay fi janbi اlaakhira aw fi muqaayasati اlaakhira ilaa qaliil wax yar weeye oon waxba ahayn maalmo weeye ilaa tanfiruu haddii aad bixi weydaan soo maaha yucadibkum cadaaban aliiman rabbi waa idan cadaabaya cadaab daran buu idan cadaabi cadaabkaa daran ee rabbi idlaaqay yatanaawal alcadaab adunyawi waalcadaab alukhrawi marka adduunkana dulli iyo gaalo ku qabsata iyo barakac iyo cuduro iyo qax yaa lagugu aafaynaya oo lagugu sii dayn aakharana cadaab kulaxabiya laxabiya ku sugahaya wayastabdil qowman hayrakum qolyaan idinka ayna rabbi waa badel qadanhaya waa laydin bedelhaya walaa taduruuhu shay-an nebi maxamedna waxba ku dhibi maysaan ama alla waxba ku dhibi wallahu calaa kulli shayin min altabdiili waatacdiibi qadiir ilaahay subxaanahu wa wax kasta waa karaa inuu idin bedelo inuu idin cadaabo idin baabi'iyo idin soo dedejiyo iska kiin cafiyo qadiir ila calaa kulli shay baa layidhi hadda laakiin wuxuu u dambeeyey sheega waa tabdiil iyo tacdiib isdaba yaal wey wa qaala tacaala shekhulislaam tami wuxuu yidhahdaa asagu fii bacdi kutubi ku sheegaa qur-aanka intaan ka warqabna buuri meelaha laga cabiro ilaahay subxaanahu wa tacaala waa idin bedelahayaa oo ummad kalow keensanhayaa fii mowdacayn baan ku aragnay buuri fii masalati aljihaad waalinfaaqi fii sabiili illah wa fii masalati aliimaani billaahi subxaanahu wa tacaala ruuxu shirki laga kari waayo ee soo islaam laga kari waayo ilaahay wuu bedelahayaayo maxaa yeelay kuwo kaloo ala rumeeya buu keensanhayaa bimacnaa kuwa ridooba ee diinka ka baxa fasوfa yأti الlah bqwmi yuحibهm وyuحibunah ayb fain ykfur biha haؤulaaءi faqad waklna biha qwma laysuu biha bkaafiriin yaعni alkhuruuج min diin الlah ama cadam اliimaani biاllahi subxaanaه wa taعaalى haddii marka kufr iyo shirki ridda lagaa kari waayo ilaahay ummado kale u keensanhayaa taa waa masalo haddii la halgami waayo la jahaadi waayo ama muxuu ahaaye ilaahay wadadiisa iyo halgankiisa dhaqaale lagu bixin waayo oo shilinka lala bakaylo ilaahay lacagta iyo shilinkaba waa ku dhaafin ummado kaleo ku shubi oo markaa ayagu wax bixiya tiiba hadda laga hadlaya ilaa tanfiruu baa la yucadibkum cadaaban aliiban haye maxaa daba yaal wayastabdil qowman hayrakum infaaqi baa ku yimid hada waa alkhuruuj fii sabiili illahi waxbixintii fii sabiili illahi oo jihaadka loo jeedana waatana wa qaala tacala rabbi wuxuu yidhi haa antum waa idinkan baa la yidhi haaulaai aladiina tudcawna loo yeedhahayo maxaa laydinku yeedhi litunfiquu fii sabiili illah ee fi ljihaad waxaa laydinku baaqay oo laydinku yeedhahayaa inaad waddada ilaahay oo jihaadka wax ku bixisaan fa minkum waxaa idinka mid a man yabkhalu mid ku bakhayli hadda mantu shardiya ma ah waa manti kale caadiga ahayd wey alladii yabkal baa ka mid a mid ku bakhaylahayo xoolahon shilinka bixinaynin baa idinka mid a waman yabkal ninkii bakhayla ee waxba bixin waaya fa inamaa yabkhalu can nafsihi naftiisuunbuu ka bakaylay naftiisuu ka helay ilaahayna ma amrin subxaanahu wa tacaala macniya tafsiir weeye tafsiirka labaadna waxay wadaaduu ku sheegaan taqriiban naftiisuu ka bakaylayoo asagoon baa dee xoolaan la bixi waaye ilaahay kaydadkiisana wax dhigan waaye ee ciduu waxyeelay lama arka wey asagaa is dhibay shilinkaad bixinaysa adaa lagaa qaaday oo laguu qaaday adaa baxsaday oo meel dhigtay ma cidna isticmaalin miskiin baad siisay dantaadi weeye jihaad baad ku bixisay waa danahaada aday wax ku taraysaa maalin aad maanta ka baahi badan tahay baad u baxsan marka bakaylnimadu naftaadaad ka heshay shaydaan baana kuu meeriyey ee ilaahay kuma amrin wey waa macno waxaa macno kale ah naftaadaad ka bakayshay cidna cid kale kamada bakaylin labadu marka isdiidi maayaa wallahu alghaniyu wa antum alfuqaraa ilaahay baa hani ah oo gacan furan oo deeq badan oo ummadda ku filan mujaahidiintana ku filan markaa shilinka goosataan ilaahay bedel kaleu keeni ummad wax bixisuu keeni la waayi maayo adugu shilinkaada la nafbaxoo la gergerin meesha doontaan la aad ayib wa antum lfuqaraa idinkuna fuqaraatiin idinkunbaa fuqara cid kalea fuqarama wain tatawallow can ilinfaaqi fii sabiili illah yastabdil qowman hayrakum uma laa yakuuna amhaalakum kadibna idinkoo kale noqon mahayaan niman khayr badan oo halgama oo wax bixiya oo ilaahay agtiisa wax dhigtay noqonayaan waqad qaala subxaanahu wa tacaala mar kale laa yastawi minkum man anfaqa min qabli اlfatxi waqaatal laa ystawi aayadda hore tooba iyadu waxay ku saabsan tahay ghaswatu tabuuk bay kusoo degtay sida raajixa ah waana ijmaacba ama waa jumhuur aqwaal mufasiriin sida ku timid duulaanka asagaa dadkii ka hadhay ama isnabay ee beeraha ku noqday munaafiqiinna lahaa u badnaa bacdu sulaxaana ay ku khaldameen bay aayaddu dhagaabinayso oy dhagaha ka raacaysa ayib waxaana soo geli nin walba oo adduunka isjexlaysiiya oo ilaahay wadadiisa iyo jidkiisa ka gaabiya oo ka gaasira waqad qaala subxaanahu wa tacala laa yastawi ma sino ma eko man anfaqa minkum min qabli lfatxi ninkii wax bixiyey qabla fatxi maka xoolaha sadaqaysan jiray jihaadkan nafaqayn jiray ma sinaa la yidhi oo waqaatala xaggana halgamo dagaalamay ayib iyo kuwa kale ma sinaa layidhi ulaaika kuwaasa acdamu darajatan min aladiina anfaquu min bacdu waqaataluu kuwaa hore ee qabla fatxi maka xilligii aada loo baahnaa wey xilliga nasri iyo gargaar loo baahnaa wey xilliga dhaqaalo loo baahnaa wey xilliga taageero badan ummadday u baahnayd wey gargaar iyo heliyaho xilligaan ugu baahi badnayn wey xilligaa ninka guntiga neesha iskaga dhigay ee wadnaha intuu qabsaday wuxuu hayana qadimay naftiisana geeyey ninka gadaal ka soo rucleeya ma gaari kara wey la sugi maayo ayb <clears throat> low anfaqa axadukum mila uxudin dahaban maa balغa mudda axadihim walaa nasiifa xadidka fi saxiixayn midkiin hadduu bixiyo buurta uxudoo dahab ah hadduu sadaqayso fii yoomin waaxidin u faraqo fi ljihaad gaari mahaya hal mud oy muhaajiriin ansaar bixiyeen asaabiquun alawaluun maxaa yeelay dahab dhan iyo malaayiin iyo milyaaraad aan baahi badan loo sii qabin waxaa ka fadli badan kun dolar oo loo nafbaxaayey ayb ulaaئika kuwaasa acdamu weyn darajatan xagga daraje ee meeqaan iyo sharaf min aladiina bay ka qiimo badan yihiin anfaquu waxbaxshay min bacdu bacda fatxi maka wa qaataluu xaggana dagaalamay wa kullan isku soo celceli labaduba kuwa hore iyo kuwa dambaba wacad allahu lxusnaa mid qiimo badan oo aad u wanagsan buu rabbi u ballanqaaday maca tafaawutin fi darajaat iyagooda ahlu jannaa haddana way kala tegahayaan wey <clears throat> idan aayaddan waxaa laguu sheegay infaaqu meeshuu dhacya ilahay ka dhacay fi sabiili اllah facallaqa almra ilaahay talada wuxuu ku xidhay bilinfaaqi aladi huwa sakaa infaaqiya wax bixintood deeqsinimada ah iyo wax huridda ah buu rabbi ku xidhay waalqitaali aladi huwa shajaaca soo maaragte man anfaqa min qabli lfatxi waqatal baa layidhi alqitaal walinfaaq baa isdaba yaalla aayaddii ka soo horreysay suuratu moxamed litunfiquu fii sabiili illah bay ahayd tii ka soo horreysay ilaa tanfiruu yucadibkum cadaaban aliiman bay ahayd idan labadaa masdar weeye laabudda min infaaqin laabudda min badlin badlu nafsin wa badlu maal naftoo la qadimo iyo n shilinkoo la dhiibo wey hawsha ku soconaysa wakadalika qaala fi gayri mawdicin wajaahiduu fi sabiili llahi bamwali wajaahaduu biamwaalihim fi sabil lahi biamwaalihim waanfusihim qolyaha ku dagaalamay naftooda iyo maalkoodaba qadimay ayaguna ummadda waa ka khayr badan yihiin wabayana ilahay wuxuu caddeeyey ana albukla jinsu lbukl bakhaylnimadu asalkeedu min alkabaa'ir bal kufri bay kuu geni mararka qaarkood ay kugu ridi fii qowlihi tacaala ba ku sheegay walaa yaxsabana aladiina yabkhaluuna bima aataahum allahu min fadlihi walaa yaxsabana yaysan malaynin ayb ama walaa taxsabana waa qiraa'o kaloo sabciye ah nabi allahu ha malaynin ha u qadan ayb aladiina yabkhaluuna bimaa aataahum ama walaa yaxsabana oo aladiina faacilka laga dhigo yaysan moodin kuwa ku bakaylahaya bimaa aataahum allahu rabbi wuxuu siiyey oo min fadli ilahay dheeraadkiisii iyo irsaaqadiisii ah huwa yacni bukhligaasi khayran lahum inuu khayr banyaysan moodin baa bakhaylnimadaas iyo gacan adaygaas inay wanaag iyo gobnimo tahay u qaadan bal huwa sharu lahum bkl wa shar buu u yahay iyo khayr darro iyo baaba sayuطawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama waa lagu qorayn waa lagu cadaabi waxay ku bakhayleen baqoorta looga isagoo mas ah sida axaadiis badan ku ansaxday isagoo mas ah oo abeesa weyna yaa kanzigaadi iyo maalkaadi luqunta lagugu duubahaya waa lagugu cadaabi wa fii qowlihi tacaala waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fi sabiili اllahi fabashirhum bicadaabin aliim nimanka dahabka iyo fidada kaydsada in ilahay jidkiisa ku bixinin kaydkuna waa kulu maa lam yunfaq fi sabiili اllah aw kulu maa laa yu'addaa fiihi xaq اllah shay kastoo xaqi ilahay aan laga bixinaynin sadaqa iyo keyrkeed muxuu ahaaye infaaq fii sabil lah iyo keyrkii aan laga bixinaynin waa kanzi shayga laakiin haddii waajibkiisii la guto oo la bixiyo kanzi ma aha cadaab kulul oo la xabiyo ugu bishaaray baa nabi allow wa kadalika aljubn asaguna eh, mxuu ah fulaynimadu waa min alkabair albukl waa min alkabair jinsu lbukl aljubnu asna sidoo kale fulaynimadu ayadna waa min alkabair fulaynimada aan sabab lahaynna inay shirki noqota laga yaabaa culamaa dacwa najdiya aima salafiya alwahaabiya iyaguna waxay ku tiriyeenba khawfka aan lahayn bilaa sababka ah inuu shirki ay ku tiriyeen min ashirki billahi subxaanahu wa tacaala asbaab waa inay muuqato adoon gacan maran oo waba haynin bu intro iska gooye baal abl cadbu iska gooye asta markaas kugula soo qamaabay waad iska booda waa cabsatay wadnaha lagu dhaafay waa cabsi iyo fulaynimo leh sabab macquul ah laakiin adoo banaanka iska daa ad iska qogirt ama cerka la iskaga yimaada meeshaan wax ka soo boodaa gurihiiba hadaad baryi weydaba farti yare la qadaba hadduu uxun kugu jaban yahay hadde taasi waa shirki wey waa shirki wey khawfu shirki ha la iska ilaaliyo wuxuuna asbaab leeyahay wey wakadalika aljubnu fi mili qowlihi tacaala waman yuwallihim yowmaidin duburah ninka u jeediya oo dhabarka u duwa maalinka asaga kuwa gaalada ah ilaa mutaxarifan liqitaalin nin dagaal u xeeladaysanaya mooye aw mutaxayizan ilaa fiya ama koox kale u cararaya ku biirahaya mooye faqad ba'a ninkaas mudbirka wuxuu la laabtay bigadab min allahi wa ma'waahu jahannamu wa bi'sa almasiir idan aljubnu walfiraar min alkabaa'ir wاlbklu can اlinfaaqi fi sabil اllahi min alkabaa'ir ayb wa fii qowlihi tacaala wayaxlifuuna billaahi munaafiqiin waxay ku dhaaran iyo raggi lamidka aba inahum ayagu la minkum wamaa hum minkum walaakinahum qowmun yafraquun inay idinka tirsan yihin bay ku dhaaran laakiin xaqiiqadu waxaa weeye idinkama tirsano idinkana ma aha walaakinahum hase yeeshee waa qowmun yafraquuna qolya cabsado isku xaaro wey ayb alfaraq waa biiqnimada wey ayb ay kusoo soo dabayshu kusoo dhaafi sarwaalka iska hadlayn iyo muxuuha kastuumada waxa ka qoyan lama yaqaan ayb la garan mahay walaakinahum qowmun yafraquun wahwa shayga asaga in bukli iyo jumli laga digaay kahiirun fi lkitaabi wasunna wahwa mima اtafaqa calayhi ahlu lard in adduunku labadaa ku dhisan yahay diinkuna labadaa tir alsakhaau wاnnajda alshajaacatu wاlcaطaa laga maarmaan ay tahay ilahayna in badan ka hadlay qur-aankuna tibaaxay oo qaada dhigay muran ma laha waana isku waafiqeen ahlu ardigu inay labadaas tiir la-aanta waxba usa soconayn xataa inahum yaquuluun waxay hayaan fi lamhaali alcaamiya mahmaahyaha shacbiga ah mahmaahyaha iyo muxuu ahaay xikamka ay caamadu yaqaanaan waxaa ka mid a ah, laa tacnatu walaa jafna hebel duridna ma laha xeedhana ma laha bimacnaa nin deeqsoo ummadda martisooro oo xeedhadiisi iyo weelkiisa lagu nool yahay oo ragga martiqaada ma aha oo kuu loogi oo adhiga kuu layn oo muxuu aha cadiintii canaha saa loo wabaxsan ma aha nin marka la taga dagaal ragga duri rag la dagaalama laa tacna cindahu walaa jafna khayr laawo wey markaaskaasi cinda alcarab ninkii marba haddii deeqsinin laga waayo ama dagaal iyo dirir laga waayo waxaa weeyaan ka laga furto ayb wayaquuluun waxay kaloo yidhaahdaan laa farisa alkhayl walaa wajha alcarab yacani fardafuul nin faras ku dagaalamana ma aha wejiga carbeedna ma laha way hebel laa waj alcarab oo sakhaa iyo deeqsinimo iyo soo dhaweyn ah iyo badlulmaal ayib ama dagaal wey faris alkhayl waxay udhigantaa laa tacna bay udhigantaa walaa waj alcarabna waxay udhigantaa jafna walaa jafna bay udhigantaa labadaa tir baan laga maarmay labadaa tir buu sheekhu furfurhayaa wuxuuna ku yidhi laakin iftaraqa annaasu hunaa halaaa firaq hase yeeshee dadku saddex kooxood bay noqdaan buuhi masalada marka la maray masalatu ashajaaca wa mas'ala <coughs> muxuu ahayey alsakhaa walcataa fariiqun kooxi galaba calayhim xubu اlculuwi fi اlardi aw اlfasaad kooxi waxaa ka qaar noqotay oy jecladeen oo jeclaadeen oo maxaa la wareegayba qalbigooda iyo niyadoodii iyo dadnimadoodii baa la wareegay xub alculuwi sarayn bay jecleen ri'aaso kursi baa ka fakadoo ka dhumay aw ilfasaad ama fasaad iyo burbur bay jecel yihiin iyo fisqi iyo balaayo falam yanduruu maysan milicsan maysan dhuganin fii caaqibati almacaad cidhibta dambe aakharo maysan eegin rabi meeshuu dadku u celin doona qiyaamaha ma aakharo ah waxa yaalla maysan eegin waxay un ku dheganaabeen ay ku indhabeeleen xubu lculuwi xub lfasaad wa ra-w waxay arkeen dawlaha laga hadlaya xukuumaadkii shek ka hadlaya xukuumaadka wada qiimaynaya maamulada duniyada soo mara saddex un mid un weeye marka labadaa tiir loo fiiriyo annajdatu wahiya shajaaca iyo muxuu ahaayey alsamaaxatu wahuwa asaqa walcaiya walcataa wa ra'w waxay arkeen bui ana sulطaana dowladnimadu laa yaquumu ilaa bicaa dowladii wax bixin la-aan kuma istaagto ninka madaxweynaha ama mas-uulka ah waa inuu qaybiyo wey ummadda waa inu wasiiya baahanaha ninka go'moon ka dhiban ayib ugaasyaha soo booqday culamada timid akhyaarta garcasa duqayda waayeelada kaas waa in wax dhiibaa laga doonahaya waqad laa yataata alcaaau wax bixintu inaysan suuro gelin baa laga yaabaa ilaa biistikhraaji amwaalin min gayri xilliha xoole in laga so laga soo bixiyo laga keena mooye meelaan xalaal ahayn xoolihii ma ogta adu abuuri maysid waa in la kasboo la shaqeeyo oo masaadir dhaqaale la sameeyo oo manaabic wax ka yimaada ad abuurta la doonaya hadday saa tahay ninkan inuu wax bixiyo uu doonahayo mararka qaarkood waxay ku keenaysaa dadka qaarkood aan la ka cabsanaynin inay xoolo xaarana soo dhacan xoog wax kusoo qaadaan wax soo boobaan nin guri ka xaraashaan aan xaq u lahayn in aan xaq ahayn laga xaraasho kadibna ay ku ayagu wajiga ku quruxsanayo ku shirtagaan fasaaruu kuwaa waxay noqon dawladda ah nahaabiina wahaabiin waa nahaab bilaqaysan wax boobahaya nahaabka nag wax boobaha waxbuu soo boobi xooluu soo dhici uuna sii bixin wey way jiraan maryaantii qablayaasha soomaaliyeed qaybaha noocaas ahaa waxbuu soo dhici waxbuu qorbudii islaam buu baabi'in wixiis ciidankab u qaybi odaygu yimaadu u dhiibi berri waa ka baahan yahay intuu god ku shubto barkan mahayo aayar boqol doolaraysan mahayo ee wuxuu soo hambaday ee uu soo dhacay wuu qaybinaya ayib oday cabdullaahi janalcaydiid baa lagu eedaya arrinta ayada ah inay wahaabiin nahaabiin ahaayeen baa lagu eedeeyaa soomaaliya kolle mushruca way u haysaa ma runbaa masababeen ba anu ma aqaan laakiin nimankan duqayd ahaa ee hawshaa la socday sheekh mun baa ka fadhiya hala weytay ayib saa garan haye cabdullaahi waxaa leey wuxuu soo dhaco ama uun soomaaliya ka soo helo ama gaalsiiyo ama carab u ka dhaco kuwa u dhow buu udhiibahaya waa qaybanhaya janaal cadiin sidaasuu ahaa wuxuu soomaaliya ka soo dhacay mooryantiis u qaybinaya qole waxaa jira iyaguna nahaabiin ah laa wahaabiin waa musiibad nin wax ballaqaysan xaggana barkan baa jira aada alla waxaa dhaanta ninka wax soo dhaca laakiin sii qaybiya uu dhaabaa muxuu dhaabaa midka intuu soo dhaca sii barkada ayb noocaa marka nooc liita wey dowladnaasaa ku jiri mayso shayga waa in xoolaha masder xalaal laga keeno meel saxana lagu bixiyo dowladdan waa dowlad faashila ariiqan arii faashila wey ariiqa labaad uu keeni doona shekh kuwan ha dhameeyo wa haaulaai yaquuluun kuwani waxay leeyihiin buuhi laa yumkinu suuragal ma aha nimanka noocane culuwiga jecel iyo ri'aasada iyo dowladnimadka jecel ee aan eegaynin aakhare iyo ilaahay agtiisa aan eegaynin ee wax qiyaamo u jira aan fiirinaynin ee adduunkaas say dawlad kugu hirgashaa kursigaada sideebaad u ilaashataa shacabka sideebaad u xaslataa intaasuu ka fikirhaya hawl u taala ma aha aayatiinka dambe iyo aakhare waxay noqon ninkaa marka wuxuu samayn xoolaha waddo kastuu ku keenahaya waddo kasta ayuu ku keenahaya uuna bixin qolyaha noocana marka waxay ku dacaydeen dadka isdhawre is ilaaliya way galaan ayagaa galhayaba nin walba marku dhaqankiisu difaacani mooryaanku dhaqankiisaasa la saxan gabadha habeenka wareegto kuwa xijaabana asturan cafaaifka ama ah ogolo cafiifaadka ah way la culloy way dacaayadeyn tima adag bay qarinaysa waxay u xijaaban tahay bay leedahay ayib way fool goomankay ka madmadowdahay way duqowday daankaa dharay bay ku leedahay anuu gabadh yaro mulayaan ahay banaankan isdhiganaya yani mash mashaariicdu waa dhib badan yihin ma og nin walba wuxuu ku jiro ammaananhaya inta ka mashaariic kana waa weerarhaya wax lagu yaqaano bani aadamkaasa iska ah yaquuluun kuwaasi waxay odhanhayaan buuhi sheekhu laa yumkinu suuragal ma aha an yatawalla cala annaasi ilaa man yaأkul wayuطcim baailkoodii bay iyo jid marsanhayaan waxay leeyihiin dowladnimo iyo muxuu ahaayey qarannimo suuragal ma aha inaad wax soo dhacdo ood sii bixisaa mooye laabudda an ta'kula amwaal الnaas wa tudcimu الnaasa aydan ah, ka soo shub ku sii kuwan ah, hawsha saasay ku socon bay leeyihiin ilaa man yaأkula amwaal الnaasi wey wayuطcim fainahu ida tawala alcafiifu nin cafiif oo dhowrsan hadduu qabto talada iyo xilka qabto aladi laa yaakul amwaal annaasi walaa yucimu nnaasa sakita calayhi ru'asaau waaluhu aw cazaluuhu haddii nin cafiifoon xoolaha dadka cunaynin dadka duqayda iyo inta magaca leh iyo muxuu ahaaye balabaadihiiy malaaqyada isimada ummadda aan wax siinaynin u noqdo dadki soo dhici maayo dadki wax la siin jirana siin maayo ee muxuu ahay dadka dawladda dhuuqi jiray waa lagu kiciba wadaad khariban meesha u dhiibayn ku nafbaxaya waa xaaraan bu ka hayaa war xoolahan waa la shubi jira shub ilahay baa kugu soo shubahaye ilahay kugu soo shubay m waxaa weeye ummaddaad soo dhici weeye ay wixii bay shacabkaa lagu kicin hal ogaaso ku mucaaraday muxuu kugu dhicin beeshii dhan ba kugu kicinaya toban ogaaso marka ummadda beelo dhan hayay oo tuubadii ka goysay iyo jidiinkii xaaraantaya ku socday adna qacbaa kaa yeedhi walaalahood aduguna gadaanka lagugu dhufanaya fainahu idaa tawala alcafiifu aladii laa yaakul walaa yuطcim sakita calayhi ru'asaa ru'asada u cadhoon wacazaluuhu waana casilhaya in lam yaduruuhu fii nafsi wamaalih hadday casliba kugu daayaanoo xilka kaa qaadaan bes ah baad roon tahayba bal waxaa laga intay gudbaan adiga inay ku dilaan xoolahana dhacaan ay kugu gadoodaan maxay nimankaa niman halaaqay wey niman halaaqay wey kuwanka barwadayaasha iyo qolyahan sawaaxil ee kabaha baalashay fundiyaasha wax sameeyey iyo kuwan dukaamaha wax u qadqaaday iyo haddaad maalmo horeyso aad konton shilin barto boqol ku baddo iska qaada tirado waa soo dhadaadi iyo soo qadee maalinka dambe xaq buu ka dhigay mushaar wey haddaad diiddo kala bixi maysaa waa halaaqahaya ayib idan nimankan waxbaa la baray wixi ka goys kala bixi maysaan haddii adaa is yaqaana wa haa ulaa'i kooxdan buu sheikhu nadaruu fii caajili runtii wey sheekhu wuxuu qolyahaani waxayna eegeen adduunyadan dhow iyo shacabkan siad u celceshataan shacabka maxaa lagu celcelin maxaa lagu soo doomi ismaysan weydiininba ma banaanya mise ma banaano cumar markuu ku yidhi yaa abaa bakr ta'allaf innaasa yaa abaa bakr ata'allafhum calaa maada calaa xadiiin muftara dadka soo dumbaad leedahay ma mubtadiintan baan daayaa maxaan ku soo dumaa ma baatil iyo dulmi aan u dulqaataa mise sheeke berley ou shaacirnimaan la imadaa bu oo been baan sheega anugu aayad qur'aan iyo xadiis baa aan soo daynhayaa ninka qaadan waayena birtanaan kaga shaqayn buui cumar ama soo raac tareenka ama iska tag cumar waa raacaan xaggee abubakar uga hadhahaya marka waxaa weeyaan dadka waxaad ku ta'alufi iyo waxaad ku soo jiidaan waa inaad ka fiirsato iyo waxaad cunsayn iyo waxaad u diidiba waa diinku kuu fasaxo qolyahan almihim adduunkoodii bay eegeen iyo waxay dowlad ku heelahaayeen aakharadoodyna waa ihmaaliyeenoo waa waa baylahiyeen <clears throat> wahmalu aajila min dunyaahum iyo waakhiratahumba iyo waakhiratihim alaajilay dib u dhigeen min aakiratihim wa dunyaahum adduunyadoodii dambe ee ciribta dambe leanna dulmigaad awalka ku gasho aakhirku kaa go-an yahay caruurtaada ubadkaada laga goynaya adoo daalim faajir ahaa oo dhib badnaa caruurtaada inay badbaadaan waa adag tahay ilaa man raxima rabbu awlaadii buu ta'siirinhayaa ayib marka nabi sal slam uu ka hadlay ninkaan ducada laga aqbalayn fadakara rajula ashcata akbar yuطilu safra yamudu yaday ila sama yaqul ya rab ya rab wamطcamuhu xaraam wamalbasuhu xaraam ayib maxaa daba yaala wagudiya bilxaraam u fiirso korintaadi iyo barbaarintaadii baa la tilmaamay dacwadaada dambe inay wax ka qayb qaadan baryadaa dambe wagudiya bilxaraam xaraam baa lagu soo korsheeye say marka nirig hal boole nirig xal u dhalaysaa wey halis wey walad الzina sharu ثalaaثa la yidhi calaa khilaafin fi saxat alxadiid si kastaba noqotay garacu ama ilmaha wicilga ah saddexdii meesha ka timid asaga ugu khayr daran baa ley hooyadii iyo aabihii iyo asagii wax meesha taaganay ma og tahay waa asagii oo dhashay iyo labadii waalida kala zinaystay ee asaga dhashay saddexdaa asagaa u khayr daran bu nab sal slam salafki waxa xadidkana isqabadsiiya walaa taziru waasiratun wasir ukhra meeshan taallaa ashhadu inahu laa yajni calayka wa anta laa tajni calayhi ayb adiladan iyo xadiidka waxay dhahn waxaa loo jeeda idaa camila camala abawey markuu qaan gaadho wiilkan iyo gabadhan wicilnimada ku dhashay ama horguurka ahaa ama guurka weynaha ahaa ayib kolba saa waaad utira gudaba saa u yaqaane meerka weyne iyo guurka weyne miyuu ahaa almihim wuu kaasay ilmaha hadhow markuu qaan gaadhay mukalaf u noqdo hadduu xisaabti bilaabo uu ku dhashay ka war zinadiibu bilaabayba waxaan dhahaynaa horaana garac baad ahayd haddana zaani baad ka daranya saa ka sharxun kuwan mihir xalaali bay ku dhasheen kadib bay zina ku dhaceen adugu adoo zina ku dhashay oo min maa-in xaaraam lagaa abuuray bal haddana waxaad dabada qabatay zinadii marka sharu halaa asalkaala hore iyo wixii aad kusoo kortay wuxuu ku buu ku yeelanaya saamayn mustaqbalkaada dambe halis wey <clears throat> fa caaqibatun qolyahan dambe caaqibatun radiia waa cirib xun aakhiriya adduunba fi dunya walaakhira in lam yaxsul lahum hadduusan u xasilin aysan helin maa yuslixu aakhiratahum wax wanaajiya aakhiradooda oo min tawbatin toobadkeena wa naxwiha iyo wixii lamidoo mima yactaqiduuna waxay ay rumaysan yihin oo iimaan ay ku badbaadaan ah oo fayanjuu minhu min alciqaabi ama caaqibada xun uu ka badbaada ah waxyaabaa rabimadu ku badbaadiyay haddaan rabbi kugu dharqabanin oo ku dhammatay wey qolyaha waa dawladdooda socon mayso adduunkan ugu jira laga yaabaa bimacnaa adduunka inay wax u jiro oo ay cabaar taagnaadaan baa laga yaabaa maadaama xoolihii ay soo dhacahayaan waxna sii bixin hayaan adduunkooda waceshan shacabkuna baadilkaas iska rumayn labaatan sanaa siyaad noolow ku haynay wax baadil onsan lahayn daakhiliyaddii ka soo bilow ilaa burburkii maxaynu haynay shirki iyo baatil iyo kufri iyo diinla aan baan haynay iyo ilahay lagu kufriyo lagu gacan saydho ayib markaan xooguu soo cufino wadaado xisaab inoo bilaabeen oo indhaha kala qaadnay weerarka wadaadaha ku dhacay dowladii hore kuma dhicin abadan waagii daakhiliyada aynu qaa ilaa intayn burburaynay weerar intaa lamid ah ama kawaadaha lagu qaada lamid ah weliga lama qaadin somaaliya ma aysan qaadin shacabkeedu idaacad niman abwaano lagu sheegay cuqayda mxua ah, cuqaal indheer garab duqayda badbaadintay samata bixinta ummadda soomaaliyeed culummadii iisoo urura ah haddee amisom etoobiya siyaasiyiin saxafiyiin baan iloobay nimanka u daraa iclaamka fanaaniin heesa hayuu wax sii dayn haya mushrikiin suufiye oo eh, dhuusamareeba ka so nocleysay iyo mxuu ahay isag eh, eh, nimanka samatariyada ahaa weerarka ku dhacay ummaddan sheekh maba jiraan wadaadaha weerarka qabsaday sheekh subxaan allah maba soo maray fi somalia sheekh taarikh la soo maray maaha dawladihii jiray marka lagu kacsanaa idaacad hoos loo dhegaystay iyo niman soo dafoo meelahan ka yimid muxua bari iyo midu ka yimid iyo slma meelaha idaacad ka daaratay iyo niman meelaha wax hantaystaa jiray waagi dambe maadaama int dawladda ku biya keena ayaguna ay xoog batay ayagana la baabiye umada la xaaqay masaakiin iyo shacab meel iska danbaa dawladdu baabiin jirta ayib oo dulmi badan bay dawladdu geysatay ayaguna waa geysteen waa la isbaabi'iyey ilaa waagi dambe da xaara la isku adeegsaday laakiin wadaadihii masaakiinta ay qoriga iska watay ee shacabka ka dhex yimid ee cid ay dulmeen aan jirin waxa qabsaday nimuu qabsaday taarikh ma soo marisha hadday dawladihiisna soo maray ay dhibkaas ula kowsan lahaa iyo mucaaradada noocaasa ah, marnaba maysan dhaqaaqeenba taa yar ma aysan rogeen laakiin waxaa ilaahay fadligii ah weli inuu tareenku iska socdo idinkuna meelaha dhawaaqaysaan saxafiyiintii meela ka bixen lama hayo duqaydee lama hayo ayib wadaadihii lama hayo xagee ka baxeen shariifku markuu xamar tegey ee jabuuti intii wax lagu soo dhooba la tegey meesha laiskugu tegay muctamar culamo la qabtay xamar wixii ka dhacay inaad dib u dhegaysataan baa fiican leh shan jabhadood shan weerar baa lagu furay wadaadihii yararkaa soo hadhay sheekh daahir iyo sheekh cumar iyo kooxda kale ee shabaabka kooxda ka soo hadhay rag yar wixii horta daaro sheego kufur waa laga saaray daaro wixii sheegto dhan kufur waa ka carartay rixaweyn bay dhabe carartay qolihii isaaqiid guubirsa xaggay galeen meelay galeen baa la waayey in yaroo muransaday iyo abgaal iyo habar gidir ah baa ku soo hadhay guryihii xamar inay ku dhudhuuntaan meeshu wax ka talinhaya awooddii shariifka yaa bahday weerarkaa dhacay baa laga soo kabsan cidna ma lahayn toddobaatan culamaa soo fadhiisi iyo dibaddu iskaga keen dawladdu waa maxay dawla islaamiya sharciya weeye ma bannaan in lala dagaalamo haye kuwan maxay yihiin ayagu kasoo horjeeda mucaaradka sheekh cumar iimaaniya kooxdiisiiyo kuwan kale mxuu ahay sheekh axmed cabdigana u wato haye maxaa le iyaguna muslimiin wey mujaahidiin weeye lama taaban karo dhiiggooda muxuu ahaa gartii gartii eh, cali mahdiya loo qaadayy janal caydiid ii sheega hadda bash calina garle caydidna jid la dhehde waa yahay saas ahayd suusaan ma ahayn cali garlo asagaa doorashada ku horreeyey oo jabuuti laga soo magacaabo la habeeyo beesha caalamku ictiraaftay ee eh, caydidna jid loo waa mujaahidka hawiya daarood kala gaabiyo wey marka jid buu leeyahay warku war cadu wey wadaadihii ti oo kale noqotay wax culays aniga hawsha iguma hay sidaas ku dhibina dayib xuruub fitan oo ummad isbaabiisay ahayn hawl itaa lama ah laakiin waxaan ka rabaa mashruucan ka hadlay inaad fahantaan dayib weerarkii ba'naaye noocaas ahaa wadaaddo yar baa ka soo haray qoyska ka dhashay baa kusoo haray nin kale khadka ka baxeen culimmadii baa la keenay fatwa bilaabatay weerar masaajida la iskala bedelahayaa lix muxaadar hebel baa geli shan kale hebel baa geli toddoba sideed nimankii wadaaddaha meelay galaan baa la waayay ilaahay amarkii haddii meelunba rabbi ka farad nin baan ku idhi weerarkii ka dhacay xamar waagii imise kooxood baa dagaal ku jirta wuxuu yidhi niman la yidhi muxuu ahaayey duqayda beelaha hawiye oo xaad iyo axmed ila hogaamin niman la baxay abwaanada iyo muxuu ahaayey muxuu ahaayey ab guddiga abwaanada golaha abwaanada soo maahay oo maxaa ashabacadla hogaaminhaya raggii maansada iyo gabayga sii shiribka iyo oo guriga ka sii daynhaya oo maanta adigoo ku ciraabahaya waxay kaaga tegayba aysan jirinba idaacadda laga soo degay duqaydaa ka kici abwaanadaa soo fadhiisa abwaanadaa ka kici waxaa soo soo fadhiisan guddiga ayaa katalinta talinta iyo mxuaha guddiga badbaadiya mxuu ahaa samata ummadda soomaaliyeed haye way kaceen waxaa soo fadhiisan guddiga culummada markay kacaan waxaa soo fadhiisan guddiga isgaarsiinta iyo iclaamka iyo warbaahinta shan weerar oo soomaali bes awey ah hawshii maraykan iyo tii etoobiya iyo tii amison u kaadi ya bulshada rayidkan ka tegay waan waa iloobey kaan rabay asagu ahaaba bulshada rayidka guddigeeda baa soo fadhiisa shantaa jabho oo weerarba ilaah ka badbaadiyey mid maanta kama noolo wixii baadil lagu amaamado anigu waa idin aqaan idinkuna waad garanaysaan baylata nin baa laga sheegay ilaahay inaan ka baran weyn maana hoos joogan bu mid caamayaa layii maanta roob baa da cirka kor u fiiriy muxuu ihi ilahay inaan ka baran weyno maanan hoos joogin cirkaan maanta biyo ka iman mahayaan bu maxaa daruba ma muuqato waxay soo hayeen ma jiro hawoa ma jirto waxbaa la qiyaasaa waxaa weeyaan wuxuu saansaanaya asbaab buu leeyahay ninka somaaliya wuxu hi sadaqadan cuni doo saansaan kalan kartaabu shanti guddi hal nafar kama noolo wixii balan ay dawlad qaaday iyo wixii laisku ogaa markay ka baxeen oy gaalada soo badatay oo ciidan dambe la keenay oo qorya la soo dhoobay oo shacabkii biam loo qaybiyey oo masaakiinta xamar ku hadhay la baabiyey wadaadihii fatwado yidhi muxuu ahaaye shariifku waa dawla islaamiya dhiiggeeduna ma banaana mujaahidiintuna waa gar leeyihin oo lama taaban karo war hawshaan ka hadla balima dhan waa laydinka baxay dhinac cabdirashiidna wuxuu hi waxaanu sheegnay sheekabarley wey shaarcadabaqi mayno dayib waxaan ku siraynaa oon qiilka ka dhammaynaynaa kuwan soo rucleeyey ee gaajadu ay dubatay ee qoriga la leecahaya baanu waktiga kaga qaadaynaa ka hadlaa layidhi shee hebel baa ka hadli doona xaggee jooga burco kii burca lala hadlay nin saxafiga iga sheekeeyo hadda kii burcad lala hadlay waran may taas nandur lilmawduc xajkaanu tegi doona xajkii baa la tegay hawlo kalaa ka soo baxay abadan waa ku maqantihi baasha mar kasto marka zawbacag kacdo cagta u dhiga waa lays yarnabaa xoogow xoogow baa dhulka laisku dhejiyaa duufaanta way ku dhaafi xaqaana soo hadhi fa ama الzabadu fayadhabu jufaa ama maa yanfacu naasa fayamkutu fi ardi ayb wa fariiqun cindahum khawfu min allah markuu alle kuu gargaaree nasr iyo guul ku siiya laftirkaadu inuu guruur iyo cujbi ku gala ma ahe xamdi iyo tadaruc iyo isdullayn isbahanbayn allah lagaa doonaya iyo dabacsanaan iyo naxariis iyo daryeelid ummadda iyo la tashi baa lagaa rabaa in adigii marka mar aad baasho afka ku qaadatay oo ilaahay kuu jabiyey muxuu ah guddi fara badan iyo culama kuu jabiyey iyaysan kugu dhalinin inaad isla weynaatood madax nabilahi maxamed sal slam yowma fatxi maka inuu kacbada fiiriyo madaxa kor qaada wa awoodi waay isagoo faruur galay khudcaanan lirabbihi wa tadalulan cubuudiyu muujinay isagoo khaashac oo daliil oo foorara inuu nabig maka galay subxaana wa tacaala sal alay slam mukhaalafatan libani israa'iil maxaa la yidhi gala udkhulu lbaaba haye sujada markaasay maxay sameeyeen futaday ku saqeen daay fadhiisteen bay futada ku saqeen idabdaro iyo khayaano iyo alla ku xumayn subxaana wa tacaala yani dhaqamada gaalada inaad samayso ma aha quraysh fi ljaahiliya maxay samayn jirtay markay safar aadahayaan asnaamtay mari jireen sii mac salaamayn jireen markay safarka ka soo galaanna intaysan guryaha aadan asnaamtay salaami jireen nabigu muxuu ku bedelay cinda safar masjidka inuu sii maro ku tukado wa cinda alcawdatina inuu asaga ka bilaabay beytka ilahi subxana wa tacaala oo ilahay caabudo kadibna xabada u dambeeyey yani waxyaabaha noocaasee budlaanka iyo shirkiyaadka iyo astaamaha gaalado dhan ba waa in la khilaafo shay sharciga lagu bedelo wa fariiqun koox labaadi oo ayagu muxuu ahaay hawshaan ka shaqaynaya oo isku daya inay dawlad dhisaan